bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih aجmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqol sideetan iyo lixaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabun fi اlinsaati ywma اljumcati fi اlkhudba wuxuu baab yahay in la dhag raariciyo la dhagaysto khudbada maalinka jumcada ah tayna cashirka gudageli laba masale aan masalada koowaad xalay waxaynu soo maray eh, sababka loo jideeyey qabayska jumcada ama marka ha la yidhaahdo waa waajib ama ha la yidhaahdo waa sunne inuu ahaa nadaafadda in lagu dadaalo iyo uduga muslimiintuna aysan ku dhibsanin kulanka jumcada iskugu imanaysa bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin marka iyagoo maqsuudka iyo xikmada milicsanaya waxay yidhaahdeen adoon soo qabaysaninba haddii aad si kale isu soo nadiifiso oo timaha iska soo hagaajiso dhiidka iska soo tirtirto ood barfuuna iyo wax cadraya base soo marsato yakfi bay yidhaahdeen oo qabaysku markaa looma baahno laa sunnatan walaa wujuuban midna looma baahno nimankaasi maxaad ugu jawaabaysaan waxay ku yidhaahdeen wixii loo baahnaa ee ujeeddadu waxay ahayd in muslimiinta kulanka iskugu imanaya aadan dhibin aduguna aadan soo shiirin oo sinjiidhaada iyo xuruuftaada aan la dhibsanin howlaha haddaan baabi'iyo xaggana aanan soo qabaysanin maxaa dhibo ku jiray ku yidhaahdeen miyaan xikmadii la helin miyaad fahanteen warka iyada horta ma fahanteen wadaaddaa sidaa qaba wadaaddaha warkooda waa khaldan yahay wuxuuna khaldan yahay hunaaka qaacida qaacidaa jirta in badanna aynu soo marra fii kutub alcibaadaat taquul ina almucayana laa yaqacu اlimtiaalu ila bihi ina almucayana laa yaqacu اlimtihaalu ila bihi shayga shaaricu uu ee u yidhahdo hawsha ha lagu fuliyo hawsha marka la qabanaya waxa ha la sameeyo waajibka haddii loo istaagay sidaa iyo sidaa ha la yeelo shaaricu arrinkuu bardhabo lagama leexan karo waxaan asaga ka ahaynna ma gudayo waajibkii diineed ama amarka sharciga ah nadaafadda iyo isnadaaminta maalinka jumcada ah waxaa lagu xidhay in la qabaysto biya lagu xidhay marka almaau waa mucayanu min jihati shaaric shaarica xaggiisa laga bardhabo laga cayimay gasaangas iyo saabuun la ismarmariyey iyo erfarash laisku buufiyo iyo kareem la isku jiiday iyo daawooyin la ismariyo maa yanfac maa yakfi almucayanu laa yaqacu اlimtihaalu ilaa bihi waxaan qabays iyo biyo ka ahayn amarkii shaaricu kuma gudayo kumana fulayo qaacidada inaad fahanteen baan u labaad ii raacda waxaa weeye xadiidkii u dambeeye dheer aad maqlayseen ee kallahaadda iyo ujarmaadidda ku saabsanaa jumcada xadiidu abi hurayra radi allahu tacaala canhu saacadda koobaad ninkii baxa intaasuu helayaa saacadda labaad intaasuu helay ilaa shan qaybood buu nabigu markaa u qaybiya saacadood buu sheegay calayhi salaatu wasalaam fii bacdi riwaayaatna lixba waa inaga soo marray sunanka ku soo marray saacadaha la sheegay asaca alula asaca aaniya asaca aalia araabica khamisa aw asaadisa waa laysku maandhaafay nin walba meel buu ku dhuftay laba ra'yi baa ugu roon ra'yiga koobaad waa ra'yiga sunanka aynu ku maray oo xadiidka abu daawud iyo nasaa-i baynu ku in maalinka jumcada ay tahay labayo toban saac in aljumcata nata caharata saacatan jumcadu waa labayo toban saacadood laba niska dambaa iyo laba niska horaa in sidaa loo qaybiyo marka saacadihii idinku aad taqaaneen ee macruufka ahaa ilan maalinku labayo toban saac inoo yahay inkastoo xilliga xagaagaha iyo xilliga kulaylaha ay isdaba saacaduhu oo maalinku marna uu yaraadaa marna uu bato sida aqlabka loo jeedaa waa labayo toban saac idan sidii aad ku socoteen saacadda koobaad labaad saddexaad lixaadna hadda waa xilligu khudbadu bilaaban lahayd imaamkuna uu mimbarka fuuli lahaa anta saacee horaa loo jeedaa bacdu ahlicilmi waxay leeyihin sida loo badan yahayna weeye waana sida loo badan yahay aaaar fara badan iyo axaadiis dacfi ku jirna way ku timid oo ah dadka imaanshahoodaa lagu jaangoosanayaana ma aha saacada iyo wakhti muxadad ah ilaahi baa subxaanahu wa tacaala malaa'igta maalinka imanaysa la soo dirayo ee bugaagta iyo qalimada wadatee dadka qoraysa ayay dadku waxay u qaybanayaan xilliga imaamku uu fuulayo mimbarka laga bilaabo ilaa ruuxu u soo horreeya masaajidka soo galay laga gaadho yay shan waaxood u kala goynayaan loodlood bay isu raacinayaan ruux masaajidka u soo horgalay laga bilaabo ilaa imaamku uu ka fuulayo mimbarka ee dadka waxaa loo qaybinayaa shan kooxood inaysan ku xilli imaanin baa laga yaabaa saacad gudaheed ama hal saac iyo bar gudihii ama afartan daqiiq ama soddon daqiiq dadka yimid baa laga dhigayaa gruub gooni ah saasaa loo qaybinaya idan waa tartiibun bixasabi maraatib الnaasi fi اlmaji ee ma aha saacad muxadad ah lanna waxaa laga yaabaa masaajidda qaarkood in la furo afar saac iyo bar ama shan saacba la furo imaamkuna uu khudbada soo fulo lix saacba ama lix iyo badhka waxa meesha ku jira waa maxay waa laba saac ama laba saac iyo badh baa ku jira marka lixda saace la sheegayo ama shanta saace la sheegayo waa tartiib bixasabi maraatib الnaasi fi اlmaji saacad gudaheed baa laga yaabaa dadka in loo qaybiyo shan qaybood maala masjidka haddii la furoba shan saac la furo khudbaduna ay lix saac bilaabato meesha maxaa ku jira hal saac baa ku jira sida loo soo kala horeeya marka dadka loo tartiibinayo oo shan waaxood shan qaybood baa laga dhigayaa ee ma aha saacad muxadada in la fiirinayo ra'yigaasna loo badan yahay sayidanu ha noqote waxaa weye ha lagu dadaalo jumcada imaanshaheeda waxadaana qutaybatu bnu saciid maxamed bn rumxin ibn muhaajir qaala bnu rumxin wuxuu yidhi akhbarana leyt bnu sacad can cuqayl ibn khaalid bn caqiil الأيلع بن شهاب الزهري أخبرني سعيد بن المسيب المخزومي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره وحوشي أردق السعيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال idaa qulta lisaaxibika haddaad saaxiibka ku tidhaahdo yani aad saaxiib si ahaydan horaan shardi maaha yani ruuxa un ka agdhow ama aad la hadlayso eed hadalka u baa loo jeedaa idaa qulta lisaaxibika haddaad saaxiibka ku tidhahda ansid wardhag raarico khudbada dhegayso aamus yowma aljumcati maalinka jumcada walimaamu yakhtubu imaamkuna uu hadlayo ummadda uu waaninayo faqad laqawta cantarabaqash baad la timid hadal aan loo baahnayn oon wanaagsanayn ayaad la timid wasayu min alkalaami wاlqowl ayaa laqwiga la yidhaahdaa waxadaanii cabdulmalik ibnu shucayb ibni ley xadaanii abi aabiho markaa shucayb ibn ley ah can jaddi awogayoo ley ibnu sacad ah xadaanii cuqayl ibnu khaalid marka ley ibnu sacad wuxuu mutaabacay cafwan wadaadkii ahaa wadaadka cabdulmaliga ayaa wuxuu raacayaa cafwan shucayb ibn ley ba wuxuu raacayaa nimanka hore ka qaadanaya xadiidka ley oo ahaa qutaybe iyo maxamed ibn lmuhaajir can cuqayl bn khaalid can ibn shaab الzuhri can cumar bn cabdilcaziiz can cabdillahi bn ibraahim bn qarid ibn qarid وcan ibn اlmusayib anahuma xadaثaahu ibn اlmusayib iyo wadaadka cabdullahi bn ibraahim ah waxay u sheegeen ardaygii cumar ahaa ana aba hurata radi allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi samictu rasuul اllahi sal ا alay slam yaquul rasuulka ilah waan maqlay fadakara bimilihi wuxuu sheegay marka ninka la yidhaahdo yaa sheegaya lay ibnu sacad huna fadakara bimilihi ama ninka soo kordhay waxaa weeye ninka la yidhaahdo shucayb ibn lay shucayb ibn lay inkastoo xadiidku ku dul wareegayey ibnu shihaab waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey muxamed bn xaatim bnu maymuun alsdi xadaana muxamed ibnu bakr albarsani albursaani ahbarana ibn jurayj cabdilmalik ahbarana ibn shahaab azuhri marka ibnu jurayj ba hadda wuxuu mutaabacaynaya ley cuqayl cafwan cuqayl ayuu mutaabacaynaya bilisnaadayni jamiican labadii sanad soo hormaray fi hada xadii labadii sanad soo hormar sanad maraya ibn shahaab azuhri can saciid iyo sanad maraya ibn shahaab azuhri can cumar ibn cabdilcaziiz wa cabdillahi ibn ibraahim bn qaariq ayib wa can musayib oo markaa isku ladhnaa milow asagoo kale uu sheegay wadaalka ibnu jurayj ah hayr hase yeeshee anna ibnu jurayjin qaala wuxuu yidhi ibraahiim ibnu cabdilaahi ibnu ibni qaaridin wuu kale hormariyey horaan waxaa soomata ah abdillahi bn ibraahim hunaana wuxuu ka dhimi jiray ibraahim bni cabdillaah ibraahim bni cabdilaahi buu ka dhigay intaasu isku khilaafeen macnaha horaana sax oo loo badan yahay magaca sida hore in loo saxo ah xadana bn abi cumar alcadani muxamed bnu yaxya saaxib اlmusnad wa kitaab اliimaanad garanaysaan xadana sufyaan bnu cuyaynata in badan baynu soo marra haddii sufyaan ibnu cuyayna meesha sufyaan joogo ninka ardaygana uu yahay ibn abi cumar alcadani inuu yahay ibnu cuyayna can abi zinaad cabdullahi bnu dakwan can cnlacraj cabdiraxmaan bni hormuz can abi hurata radi allahu tacaala can can nebi sal slm qaala suban wuxuu idhi idaa qulta lisaaxibika haddaad ku tidhaahdo saaxiibka ama ruuxa ku fadhiya ama axad kaleba aad la hadasho ood ku tidhaahdo ansid war dheg raarico khudbada dhegayso aamus isagoo hadlayaad aragta ama darooryamaya ama fara ciyaaraya yowmaljumacati maalinka jumcada walimaamu yakhub imaamkun uu khudbadii ku jiro markaa uusan aamusnayn faqad lagiita cantarabaqash baad la timid qaala abu zinaad wuxuu yidhi hiy luqatu abi hurara luqatu abi hurara w lagiita la yidhahdo oo lagowta aan la dhihin waa luqadii abuure yacni reer yemaniintii reer daws baa sidaa odhan jiray wa innamaa huwa annagu waxaan u naqana haddaan reer xijaaz nahay iyo ciraaqba faqad lagowta ayaan idha min allagyi aw allagwi labada macnaba waa ku yimaadaa qur-aanka wa qaala ladiina kafaru laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi walgaw fiihi waxaa laga keena markaas min allagyi wlw fiihi lanna hadduu waawi yahay ficilku marka wuxuu noqon lahaa min allawi nawowi marka wuxuu waxaad moodaa luqada abu hurayre inuu qur taageerayo inuu qur taageerayo oo marka midka waawigana mastarkiisu waa laqwi midka yaa-igana mastarkiisu waa laqyi laqyi laakiin saa sax mee labaduba qur-aanku waat waidaa maruu bilaqwi waidaa maruu billaqwi hadduu yahay waawi basa yahay waidaa maruu biاllagyi baa la odhan lahaa marka labada macnaba qur-aanku uu tilmaamay in ficilku marna uu waawi noqon karo marna uu yaa'i noqon karo oo labaduba waa afsaxa wey ayb hiy luqaة abi hurayra faqad waa luqaة اlqur'an waa luqaة اlqur'an laakiin ayaga kale lahaa yamaniyiinta iyo qolyahaas xagga koonfureeda yaa'i bay ka dhigi jireen xadiidka marka wuxuu korinaya xadiidka abu hurayra hadda aynu hayno horaana uu sheekhu ku soo bilaabay baabkaba duruqdan uu ka keenay inaan la ogolayn xilligay khudbadu socoto waxaan ka ahayn khudbada inaad dhegaysato marka in khudbada la dhegaysto loo dhagraarciyaay waa masalatu ijmaacin inay mustaxab tahay oo mashruuc tahay waxaan laisku khilaafay keliya hadalku ma xaaraamba mise waa karaaho karaaha tanziih sida raajaxa min xayu daliil ra'yu jumhuuri الsalaf الsaalix wاlkhalafna uu yahay waa in uu xaaraan yahay qaطcan oon la ogolayn hadal adoo khudbada imaamka maqlahay oo dhegaysan kara iyadoo sida atay khilaaf baa jira jamaaca min asalaf ay qabaan oo ay leeyihiin imaamku waxaa waajiba in la dhegaysto khudbadiisa aad dhegaysan intuu aayado qur-aan akhrinay ama nebi maxamed uu ka sheekaynayo xadiid nabi hadduu sheegayo ama aayad qur-aan unbaad dhegaysan markuu war kala galo waad iska wardigi kartaa bay leeyihiin shacbi baa sidaa qabi jiray jamaca min ataabiciin ayaa sidaa ku tegay oo waxay dhaheen dikri baa la sheegay in la dhegaystee hadal caada ah iyo af soomaali kaash ah layskuma talagelin bay leeyihi waxaa la dhegaysanaya waa kalaamka ilaahay iyo axaadiia nabiga calayh salaatu wasalaam halkaaba hadday jamaaca min asalaf taagayihin maxaad u malayn masaajidda hadda laysku rigaysto een khudbaba laga khudbaynaynin ee ummad hawlo kale iyo xisaabo kale un lagu hayo marka kuwa ayadu joojiye reer banu miyatoodi oo kale warkoodba jooji jamaca min asalaf oo ibraahim anakhici shacbi mujaahid ka mid yahayba markay reer banu miya bilaabaan sheekadoodii iyo siyaasadoodii yay iska qur-aan akhrisan jireen ama way iska wardiyi jireen xerowaan wax ka warqayn baa odhanay wadaaddo maxaa idinku dhacmiyood waalantiin war khudbada dhegaysta waxay dhii ilaahay nama farin kan inaan dhegaysanno kan waaba laqwi wuxuu waday khadiibba ma aha way odhan jireen marka waxaa weeye waa in khadiibku uu ku dadaalo calaa yataxaal in maalinka ayada ummadda la waaniyo oo bikalaami اllahi wa kalaami rasuulihi iyo wixii u khidmaynaya wakhud min alra'yi maa yufasiru laka alahar lagu dadaalo oo axaadii iyo aayaad qur'aana iyo tafsiirkeedii iyo taawiilkii axaadiita iyo axkaamtoodii ummadda loo sharxo oo falsafada kale laga daaya haddii kale in layska sheekaystay tegaysaa oo qaybtaa dambe lagu qabsado <laughs> Eh, maxaa lagu qabsanaya eh, cabdulaahi maxaad tidhi masaajid kale af somalia waa lagu akhriyaa miyaad tidhi hadda halkaaba maana soconi maxaa ka doonta ya af soomaaliga waa laqwi miya asagu ah, warkaada ma xumo warkaada ma xumo markaa lagu dadaala in sha allahu tacaala baabun fi الsaacaةi اlatii fi ywm اljumca wuxuu baab yahay saacadda ijaabada ee ku jirta ym jumca xilligee wey saacadda aad baa laiskugu maandhaafay alxaafid abu zurcat alciraaqi kitaabkiisa axu tatriib bisharxi taqriib labaatan iyo laba qowl buu sheegay inay salafku iskugu khilaafeen xaafidna xajar wakhti buu ku bixiyey afartan qowl buu sheegay fii kitaab xilbaari nin walba meel buu ku dhuftay laba ra'yi baana u xoog badan in la yidhahdo saacat lijaaba oo maalinka jumcada waxay ku jirtaa imaamku muminku mimbarka fuulo ilaa salaada jumcada laga baxay imaamku markuu intuu halkaa fula assalaamu calaykum yidhaahdo intuu ka khudbaynayo ilaa aan salaadda ka tukanayna saacatulijaaba ku jirta wakhtigaa yarka aan ka badnayn nu saaca ka badnay xadiidka asaga saxu muslim baynu ku mari doonnaa insha allah axaadiisii sunanka aynu ku marray waxay tilmaamayeen saacatulijaaba waxay ku jirtaa maalinka jumcada bacda alcasr ilaa guruubi الshamsi ama saacadda u dambaysay qoraxda dhicideeda maalinka jumcada casarka jumcaad casarka jumcaad saacadda u dambaysa aakhiru saacatin min alcasri fi ywm اljumca weliba saacad yar weeye inay toban taa laga yaaba nusa inay taa laga yaaba labadaa xilli mimbarka fuulidiisa ilaa ka bixidda salaada jumcada ama saacadda u dambaysa intaysa qoraxdu baal dhigin maalinka jumcada labadaa ra'yi baa u badan oo nusuusta ku timid وxadثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك xا وxadثna قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن لعن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر nabigu wuxuu sheegay yowma aljumcati buu sheegay faqaala wuxuu yidhi fadligeedii buu nabiga ka sheekay yowma aljumca faqaala subana wuxuu yidhi markuu ka sheekaynaya jumcada iyo fadligeeda fiihi saacatun maalinkaa jumcada saacad xilli baa ku jira laa yuwaafiqa uusan ku beegmin cabdun muslimo addoon muslima la hogaansamay cabdun mushrikun asagoo waba laga dhegaysan maayo wahuwa yusalii asagoo alla baryahaya oo tukanaya yas'al اllaha tacaala ilahay weydiinaya shayan shay ilaa acطaahu iyaha rabbi waa siiyaa saacad baa ku jirta uusan ku beegmin addoon muslima oo tukanaya salaada gudaheedana ilaahay ku baryahaya ilaa hadduu jiro axadka muslimkee saacaddaa ku beegma ilaahayna baryahayay waa laga aqbala ducada ayada zaada qutaybatu bnu saciid fii riwaayatihi qutayba wuxuu ku daray xadiidkiisa fii riwaayati can maalik oon yaxya bnu yaxya uusan sheegin wa ashaara biyadihi gacantiisiibuu nabiga ku midaaray yuqaliluha asagoo yaraynaya saacad yar ku jirto waxa inagu aan yaraynayno faraha fiidoodaan qabannaa waxyar baan ka dhigaynaa idan nabigu calayh salaatu wasalaam saacaddaasi wakhti yar buu ka dhigay aad ku ishaaray fiihi saacatun marka tankiirku waa litaqliil tankiirku waa litaqliil saacad yar latiifa khafiifa wakhti yar wey وxadثna زهير بن xرب أbو khayثمة النسائي قال xadثna إسماعيل بن إبراهيم بن علية xadثna أيوب السkhtياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبوالقاسم sal اllah alay waslam nabigu kunyadiisa weeye suubana calayh isalaat wasalaam abulqaasim wuxuu yidhi ina fi ljumcati jumcada waxaa ku jira saacatan saacad yar wakhti yar baa ku jira laa yuwaafiqa uusan ku beegmin uusan haleelin musliman addoon muslima qaa'imun taaganoo yusallii tukanaya yas'al allaha rabbi weydiisanaya khayran khayr adduunya mid aakharo ilaa hadduu jiro addoonka muslimka ee saacadda ku beegmay ee tukanaya ilaahayna khayr weydiisanayay axtaahu rabbi waa siiya iyaahu khayrka asaga ama acaahu khayrku siiya iyahu addoonkii wa qaala biyadihi nabigu gacantiisa wuxuu ku yidhi ashaara qaalahuna waa ashaarada horay la mid tahay yuqalliluha asagoo yaranaya subanhu yusahiduhaa fududaynaya yani laiif waa saacad yar in yaro marka aan macno lahayn weeye marka waa in lagu dadaalay markaad rabta waxadaana ibnu muana qaala xadana ibnu abi cadiy wasmuhu muxamad ibraahim ibn abi cadiy can bni cawni wasmu cabdulahi bni cawni arabaan waad garanaysaan wadaadkii imaamkii jabalka ahaa can muxamed bni siriin marka ibni cawn ba wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa ayuub can abi radi allahu tacaala canhu qaal qaala abulqaasim fadakara bimilihi ibnu cawn wuxuu sheegay xadiidka ayuub oo kaleu sheegay lafdiya macnaba waxadaanii xumayd bn mascadat albahili qaala xadaanaa bishir yacni mufadl bn laaxiq araqaashi xadaثna slmة bn calqmة التmimi can muxamed bni siriin slm bn calqma hadda wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa ibni cawn iyo ninkii kasii horeeye ayuub ahaa can abi radi اllahu tacalى canhu qaal qaala abulqaasim fadakara wuxuu sheegay slma bimil bimil xadiiثi ibni cawn wa ayuub buu sheegay oo camni siriin uu ka soo guran uu ka qaadaya xadaana cabduraxmaan bnu salaam aljumaxi xadaana arabiic yacni bni muslim aljumaxi can muxamed bni ziyaad aljumaxi can abi hurayra wareeb juma baa isdabagala ilaa abi hurayra laga gaadhayo can abi hurayra radi allahu tacaala canhu reer bani jumxna waa qoys quraysheed can nabi sal slam annahu qaala wuxuu yidhi suubanuhu ina fi ljumacati jumcada waxaa ku jira la saacatan xilli baa ku jira yar laa yuwaafiquha uusan ku beegmin musliman addoon muslima yas'al rabbi weydiisana fiiha fi saacati khayran wanaag ilaa acطaahu iyah rabbiba siiya khayrkii addoonka asagaa qaala wuxuu yidhi abu hurayre cafan qaala subanu wuxu uhi wahya saacatun khafiifatun waa saacad yar saacad aad fudud weeye oon weynaynba marka waa un zaman yar oo ilaahay wa tacala agtiisa ka jaagoon ka qadaran marka inaan un raadin ku dadaallaa la doonaya وxadaثnaahu waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey mxamed bn raaficin xadana cabdالرaزاq xadana macmar bn rashid abu curwaة اليamani can hamaam ibn munabه bn kamil الصancani الymani can abi hurata radi اllahu tacalى canhu can sl slm walam yaqul muusan dhihin wadaadkan hamaam ah wahiya saacaة khafiifa muusan sheegin asagu xadiidka ibnu siriin bay ku jirta wahiya saacaة khafiifa cafwan xadiidka waxay ku jirtaan rabaa maxamed ziyaad maxamed ziyaad وxadaثna abu الطاahir أحmed بن cmr بن صrx وعلي بن khشhrم أبوالxaسن الmarwزي قال أخبرنا وهب cabdالله عن محمد عن مخرمة بن بكير xا وxadaثna hاrون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى بن حسان قال xadaثna بن وهب بن cabdالله أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج can abi burdata ibn abi muusa alashcari caamirna waa lagu sheegaa magaciisa laakiin wa mashhuurun bikunyatihi qaala abu burda wuxuu yidhi taabici qaal lii cabdulaahi bni cumar cabdulahi bni cumar oo saxaabi ah arday taabicia wax weydiinaya muxuuna yidhi asamicta abaaka abu burdow aabbaha ma maqasha abu muusa alashcari oo saxaabi ah yuxadisu asagoo sheegaya can rasuulilahi rasuulka ilaahi ka tabinaya xadiian fi shani saacat اljumca xadiian ku saabsan fii shani saacat اljumca saacatulijaabaha ku jira jumcaha arinteeda asagoo wax ka sheegaya aabbaha ma maqashay oo nabi maxamed xadiid ka warinaya qaala abu burda wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi nacam waan maqlay aabbahay samictu yaquul asagoo laan maqlay samictu rasul la sal slam yaquul hiya saacat اlijaabaha saacadda ducada la aqbale la ajiibo ee jumcada ku jirta waxay u dhaxaysaa maa bayna an yajlis alimaamu inta ka dhaxaysa imaamku inuu ku fadhiisto cala almimbari mimbari waa riwaayat ibni khusayma waana sida hadda loo jeedo hiya maa bayna an yajlis alimaamu cala almimbar waxay u dhaxaysaa inta u dhaxaysa imaamka kufadhiisigu ku fadhiista mimbarka iyo ilaa an tuqda salaatu ilaa salaadda la dhamay salaat ljumca laga baxo intaasay u dhaxaysaa xadiidka min xayu eh, ahubuut daara qudni baa cileeyo wuxuu ku cileeyey inqiaac iyo ikhtilaaf ruwaati cala eh, abi burda iyo mahrama ayuu marka ku cileeyaa ayib eh, jawaabta guudee laga bixinaya waxaa weye xadiidku waa saxiix sida raajixa limaada koo waa ikhtiyaaru imaam muslim raxmat ullahi tacaala calayh inuu saxiix yahay oon wax ilaal ahayn buu u doortay oo xadiidka kitaab ku soo saaray midda labaad ardadiisii rag ka mida ah iyo ragay aqraan ahaayeen baa xadiidka xataa kala mudaakarooday oo maxamed bn slm ninle uu ka yahay faqaala huwa asaxu xadiiin warada fii saacati اljumuca xadii ku soo aroora saacat lijaabada jumcada xadidka ugu saxiisan buu sidoo kale waxaa ku taageeray bayhaqi kitaabkiisa shucbaka wuxuu leeya waa asaxu xadiiin warada fii bayaani saacati اljumca jawaabta labaad ee taageeraysa waxaa weeye culummadii aqraantiisa ahaa ama shuyuukhdii muslim ahaa ee kitaabka markuu qor u bandhigay xadiidkan ma aysan taabanin waxaynuna arkay inuu yahay saxiix marka abaqadii sayidina muslim la dabaqada ahayd ama shuyuukhdiisa ahayd ilaa qarniga afraad laga soo gaadhayo daara qudni ka hadlaayo xadiidku wuxuu ka ahaa cinda ahli اlcilmi wاlxadiid mutalaqan bilqabuul musallam buu ka ahaa marka warka daara qudni macno badan markaa ma sii yeelanayo intaa waxaa dheer waxaa kaloo muslim ku taageersan inuu xadiidku saxiixya ibnu khusayma fii saxiixi ku soo saaray wakadalika alimaam ibnu mundir ixtaja bihi fii kitaabi alawsat intuu keenay buu sheegay inuu xujeya xadiidku waxaa kaloo sidoo kale maray ninka lo odhan jira abu daawuud dakaruu fii sunanihi wasakata calayhi fahuwa waxaa u maqhraatigay xadiidkii camr bni cawf almuzani fii jaamici tirmidi waayrihi bukhaari iyo tirmidina xadiidkiisa way socodsiiyaan sida xadiidka macnihiiso kale uu sheegaya ama nawowi jawaabtuu ka bixiyey jawaab cilmi ah ama xadiidka markuu ka jawaabayay oo wuxuu leey daara qudni naqdigiisu wuxuu ku salaysan yahay muxaadisiin badankood waxay qabaan buu idhi sidooduba hadday xadiidka layskugu khilaafo wasli iyo irsaal ama waqfiga rafci laiskugu khilaafo had iyo goor waxay rajaxaan buui waqfiga bay rafciga ka rajaxaan oo irsaalkay ka rajaxaan cala alwasli sidaasuu sheegay daaraqudna taasuu warkiisu ku dhisan yahay salla ma laha buu leeyahay wasaw waa qowl alfuqahaa'i walusuuliyiin hawshaa sax maaha hawshaa sax maaha midda koowaad waxay soo ahayn fanniga waxaa iska muxadiiin baa loo daynaya usuuliyiin meel shuqulba kuma lahaba marti bay ku yihiin usuuliyiin fuqa baabkooda la weydiin maayo culimmadu waxay ku ijmaaceen daa'ifo walba fannigeeda iyada in looga dambeeyo masaladu haday naxwo tahay yaa looga dambaynayaa nuxaad hadday masale sarfi a tahay looga dambayn bal ijmaacoodu waa maqbuul waa xuja qaciya ijmaacoodu haday masale tafsiiriya tahay ahlu tafsiir baa loo daynaya wadaaddaha kale khilaafa warka waxba laga soo qaadi maayo hadday masale fiqiya tahay fuqada looga dambayn waad ogtiinoo dhakhaatiirtu hadda go-aanka yaaskale dhakhtareed ma baa la weydin iyo baarlamaan hawl dhakhtarnima ku saabsan mise dhakhaatiirta looga dambay iyagaa looga dambaynaya hawl dhaqaalaha timid la weydiinaya idan daa'ifo walba fanniga ku takhasustay in lagu ixtiraamo loo daayo looga dambeeyo waa maxalu ijmaacan bayn ahli اlcilm ijmaacduna waa ijma waxaa weeyaan xuj oo yuctabar xataa ummadda inteeda kale waxa laga soo qadaya inay caamo ka yihiin baabkan ayada masalo masale xadiiadeed hadday tahay tawaa'iftu inteeda kale waa maxay waa kal cawaami waa inay ka amar qaataan muxadiiiinta marka usuuliyiin horta warkooda bannaangeey iyo fuqo warkooda bannaangeey midda labaad muxadiiinu uu ku khaldan imaamkooga waa khata waxaa weeye had iyo goor qaraa'intay fiiriyaan wasligana ma rajaxaan muaan irsaalkana ma rajaxaan muaan waqfigana ma rajaxaan muaan rafciganama tarjiixoodu waa bixasabi alqaraa'in daaraqudnina taas wax ku dhisaya hadda saw qaraa'inta markuu fiiriyey ikhtilaafka iyo makhramoo la yidhi aabi waxba kumuusan maqalba la yidhi oo wijaado iyo kitaabu wax kaga qaatay howlaha markuu isku ururiyey wuxuu u arkay inuu xadiidku uu yahay saxiixun min qowli abi burda صaxiixu min qawli abi burda marka eh, daaraqudni marka xawsha aan ku haysana waxaa weeye hawlo asagu tilmaamay buu ka wuxuu yidhi wax rafciye xadiidka ma jiro oon ka ahayn mahramo aan ka ahayn taana waa khato asagaaba sheegay ibnu rajabna wuu tilmaamay ficbaariga inkastoo uusan naqdinin wadaadkii iskale nusrat alalbaabna wuu tilmaamay sheekh xasan xaydar wuu tilmaamay waxaa mutaabic ismaaciil bni camr can اthawr can isaaq eh, asabiici can abi burda burda an abiihi abi musa marfuucan ariiqaa marka wuu jira waana ariiq xoog badan abi muusa alashcari qudhigiisa in laga wariyo mawquufan oo uu ka sugan yimi daarqudni tilmaamay isaguna idan waqfiga abi muusa alashcari waa fii xukmi rafci lannu saacat lijaaba waa hayb haddii riwaayada uu sheega ay sugnaato ila muusa cilaynin intuu ikhtilaafka tegay inbuu waa sida xooga badan waa inuu yahay min qawli abi burda qaraa'in baa meesha taalla qaraa'intaa inuu ictibaariyay kow qarina koobaad haddii ree abi muusa alashcari xog khaasa oo nebi maxamed ka timid aysan ka haynin saacat اlijaaba ibnu cumar oo saaxibuulitibaac ooma baahdeen inuu abiburda wax weydiiyo waa qariina la raba wax ku dhiso ninka caalimkaa limaada cabdlahi bni cumaroo saxaabi jarioo taqaanaan fii itibaacihi ardayga abuburda uu leeyahay wxoga maka haysa hawshan ayadaa riwaayo kale oo daaruqudina uu sheegay xufaaduna ay sheeg waliba xoog badan markuu u jawaabay oo xataa min qowli abuburda uu ku jawa wuxuu yihi baaraka allahu fiik allah ku barakeeyo jawaab fiican baad isiisay saacat lijaaba fi ljumca maxay tahay oo abuburda la weydiiy yaa weydiy ibni cumar markaasuu yidhi waa maa bayna an yajlis imaam cala mimbari ilaa an tuqda sala baarak allah fiika qarnada waxay kutusaysaa ree abu muuse alashcari iyo wiilkii abuburdaha inay xog khaasa ka hayaan qadiyadan saxaabaduna ay ku ogaayeen hadday marka rafciyaan iyo hadday min qowlihim ku jawaabaanba loogu ducan jiray waa qarina kutusaysa inay xogtaa jirto aaniyan waqfiga abi muuse alashcari waa fii xukmi arafci ثالثا waa la mutaabiciye mkrm waxaa mutaabiciye abu isxaaq الsabici can abi burda can abihi can rasul lah sl ly slam iyo iyo qaraa'intii kale idiin sheegay ixtijaajka muslim muwaafaqat اljamaaca iyo naqdiga daaraqudi wax ka horreeya inuusan jirin intaaba isku dar iyo shaahidka xadiidka uu leeyahay muslim soo ugu adkaystay kharajahu fii saxiixi khaarija saxiixina markuu laga mudaakarooday uu ku adkaystay wax naqdiyana ma jiraan marka qaraa'inta marka la ego inuu sugan yahay ayaa sax ah marka dad baahataan faahfaahin dheeraado daaraqudni qaabku xadiidka oga hadlay cilalkiisa muraajaceeya ama tatabuc walilzaamaad raqamka afartanaadna waad ka heli kartaan axmed bin xambal asagu wuxuu odhan waxay tilmaamayaan in saacatulijaaba ay ku jirto ay tahay aakhiru saacatin min ywmi اlcasri waa runtii xadiiu anas baa ku yimid xadii waxaa ku yimid jaabir dhowr xadii baa ku yimid laakiin kulligood xadiikana ka xoog badan kulligood cilaa ku jirta kana ka xoog badan marka muslim diqadiisa kutusa waa asaxu xadiiin fi lbaab wuu ku garlayaa muslim waa la dhaafilayahay marka saacadda ah lagu dadaalo khayr dunya walakhirna ilahay alla weydiisto shardigeedu waa maxay inaad addoon muslima tado muwaxid tado mushrig ahayn shardiga labaadna waa inaad shay khayr ilaah weydiisanayso dad shar iyo dembi rabbi weydiisanayso waxba lagaa dhegaysan maayo dembi baa lagaaga qori waxaad ka helaysana lama arko haddaan lagugu ciqaabinba baabu fadli ywm اljumca wuxuu baab yahay fadliga maalinka jumcada وxadثnي xrmلة بن يحيى أخبرني بن وهب عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزوري أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو وxuu khayر يوم maalinka u khayr badan طلعت calayhi شhمس qorxay u soo baxdo يوم الجuمcaةi جuمco wey فيihi khuلiقa aadamu fiihi ay fii yowm اljumca maalinka jumcada gudihiisa ayaa khuliqa aadam nabilahi aadam la abuuray wa fiihi udkhila aljanna waana nabi adduunkan taran badan kaga tegay ambiya ilaahay ka abuuray idan waa min fadaa'ili yowm اljumca khalqu aadama fiihi baa fadli ah wafiihi udkhila janna jannadana maalinkaasaa la geliyey oo la geeyey markii la abuurayna jannada maalinkaasaa la geeyey maalin jumca ah ilaa aakhiru saacati min aljumca la abuurayba nabiyullahi aadam waad ogtihiin xadiisaa caddaysa wayna iman doontaa jannadana maalinkaasaa la geeyey wa fiihi ukhrija minha markii laga soo saarayana jannada waa jumca laga soo saaray jumca la geeyey jumcana laga soo saaray oo ka soo saariddu in jannada layska soo saaro fadli baa ku jira waanu tilmaami doonaa waxadaana ah, qutaybat bnu saciidin qaala xadaana almuhiira ibn cabdiraxmaan yacni alxizaami can abi zinaad abuzinaad magacee baad tidhahdeen cabdullaahi bn dakwaan cabdullahi bn dakwaan can cali cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana nabi sal slam qaal khayru yowmin طalacad calayhi shams maalin ay qorax u dhalato waxaa u khayr badan yowm اljumca fiihi khuliqa aadama aadam baa la abuuray maalinkaa jumcada wa fiihi udkhila aljanna maalinkaasaa jannada la geliyey marka la dhammaystiray abuurkiisa kadib wa fiihi ukhrija minhaa maalinkaasaa laga soo saaray jannada nebiyulaahi aadamoo jumcay ahayd walaa taquumu saca qiyaamana maba dhacdo ilaa fii yowmi aljumca waxaan jumca ka ahay ayadna waa xog kale wey ayb idan axaadiidkan eebu hureyre wuxuu ku cadyahay sariix nas wey laa yaxtamilu ta'wiil maalin waa baryo maalinka ugu khayr badan ee ugu khayr badan waa jumco nusuus kale waxay tilmaantay maalinka maalin ugu khayr badan habeen ha dambeeye waa yowmu carafa yowmu carafa yowmu carafa hadday jumco ku beegantana laba fadli baa isugu tegay waana hawlo culus wadaadda waxay labada xadiid iskama hor imanayaane nabigu wuxuu u jeedaa usbuuca maalmihiisa isbuuca wiigga socda maalmihiisa waxaa u khayr badan yowm اljumca sanadkana waxaa u khayr badan yowm carafa wala waxay leeyihin mid fadligiisu waa kale waa qaab weeye caraf waxay ku khayr badnaatay waxa dhexdhacahayee ah acmaasha xajka yowmu jumcana sideeday u khayr badan tahay iyadoon loo fiirina camalka gudagalahaya oo waa maalink nebiylaahi aadam la abuuray waa maalinka abuurida la dhammaystiray makhluuqaadka waa maalinkii jannada la geeyey waa maalinka laga soo saaray waa maalinka qiyaamadu dhacayso mar hadday sidaa tahay oo maalinkii nebiyulahi aadam la abuuray ay tahay waa in laga mahadnaqo ilaahay looga shukriyo oo cibaado badan la yimaado idan maalmaha tilmaaman muslimiintu ilahay wuxuu u jideeyey in ay eh, ciidaan ciiduna waa maxay waa in cibaado la muujiyo ilaahay loo dhowaado qur'aan akhris badan salaad badan ee khayr la geey nicmo gaaladu dhaq waxay u leeyihiin maalmaha tilmaamaan inay damaashadaan oo bardoodaan oo isla dhacaan biyaha iyo cuntada iyo caanaha iyo eebdarro la kacaan dad aragta muslimiin maalin ciideed ama maalin barakaysan aan khayr gelinaynin oo adduunya xaggeed u bardoodamahaya gaalay daba taagan yihiin la soco hawsha idan mar haday sidaa tahay maxaa leey salliga badiyo oo qur-aanka badiyo oo salaad gooni aad naloo jideeyo khudbo gooni aad naloo jideeyey saacatulijaaba la geliyey idan maalinka noocaas ambiyada adduunba la aasaasay iyo dadkii ka farci bani aadamka ilaahay maalinkaa uu hirgeliyey waxaa la rabaa in laga abaalgudo ilaahay subxana wa la shukriyo bicibaadatin wa طaacatin wa taqarubin ilayh lagu abaalgudo yaa la doonaya qaybta ii dambe ah, wفي أhrija minha xaggee fadli kaga jira fuqadu waa isku khilaafeen qaadi ciyaal jamaca ay leeyihiin aqlabkaa loo jeedaaye in ilaahay maalinka aadam abuuray oo jannada geliyey oo qiyaamadu dhacayso howlaha waaweyn baa fadli ah intan dambe ah waa maalinkii aadam laga soo saaray way iskaga dhex jirtaaye korkaa laga qabanhaya ayadu fadli ma aha buuri wadaaddaana sidaa ku taageersan fara badan alqaadi ibni carab in aadam jannada maalinkaa laga soo saaro oo dunida uu yimaado fadli baa ku jira maxaa waxaana warasaaba ilaahay ka abuuray ambiya ka timid rusul baa ka yimid nabi maxamed baa ka yimid haddaan nabi aadam bannaanka la keeni lahayn jannada meenan ku abuurmeenoo adduunkaas in la iskeenoo lasoo bixi waa fadli midda kale soo fiijin ma ahayn jannada laga socay nebi aadana waa maxay suguutis bay ahayd weeye qaabkan la rabay maadaama aad xogow surma seegtaysay bannaanka yar tag dad badan soo abo kadibna soo noqo daqaan uu soo daqam nebi aadam sidii shaydaan loo soo fiijiyey looma soo fiijinin xogow na soo siyaartay kadibna waa ku laabtay jannadiisii ummad badanna waa ka tegey dhankan marka laga yar waa fadli waa fadli buu asagolkaasu ka eegaya saydan oo noqoto waa maalin barakaysa waxaa kaloo xadiidka ku timid wa fiihi sacqatu wa fiihi nafha nafqada u horaysa ee buunkana saqaduna sacqada u horaysa cafwan iyo nafqada labaduba waxay dhacayaan fi yowm اljumca markii saxaabigaasoo khudbayna mid yidhi waxaa weeye war adna waad khudbaynaysaa qiyaamadana khuraasaan bay ka soo bilaabato maanta waa qiyaama dhacaysaa lasoo sheegay waa maantee bur waa khamiis fadhiise bur caami baa tahay khamiis adduunka la rogi maaye gome la rogaaya maalin jumca marka maalinka maalin khayr badan wey fadaaisha ku jirta marka waxaa ka mid waa fiihi saacat lijaaba wa fiihi saacat lijaaba marka in aad laisu ilaaliyo oo markaasi la dadaalo ilahay khayr laga kasbado wey waxaa kaloo ku jira xadiidku in jannadu ay makhluuqo tahay oon la abuuraynin bacda qiyaami saaci haddaba ay abuuran tahay jannadu naartu ay abuuran tahay oo ay jiraan qur-aankuna waa caddeeyey baabu hidaayati haadihi اlummati lyowm اljumca wuxuu baab yahay hanuuninta rabbi uu ku hanuunayo ummadda nebi maxamed maalinka jumcada inay ku beegmaan oy ay ku habsadaan hidaayada waa laba qaybood waa hidaayatu bayaan wa tawfiiq ilahay baa inoo caddeeyey rasuulkiisa yowm ljumca fadligeeda iyo xilligay tahay iyo meeshay dhacayso wa bilijmaac ninkii diidana uu gaaloobayo jumcadu waa maalinka u khamiista iyo sabtida haddaad tidhaahdo jumca uma dhaxaysa khamiis iyo sabti maxaa tahay xukumgaalu la socda hadda waa maalin aad diidday baa hoosta laga xariiqaaya leanna waa masale diideed axkaam baa ku xidhan ilaahay rasuulkiisi baa caddeeyey diintu howlaheed howlo goonaa wey idan maalinka ayadaa ilaahay baa inoo cadayey subxaana wa tacala rasuulkiisi marka bayaan wey waa hidaayatu bayaan midda kale tawfiiq wey ilaahay baa ku ilhaamay muslimiinta oo axaadii badan waxay tilmaameen nabigu calayhi salaat wa isagoo maka joogan weli hijroonin ayaa maalinka jumcada ah loo sheegay in la tukadana la isfaray laakiin suubanuhu iyo saxaabadu maysan awoodi karin inay ijtimaacaan oo isu yimaadaan oo jumco oogaan tanfiidkeedii fulinteeda marka dib baa loo dhigay dadkii yaraa ee marka midina ku islaamay ee ascad ibnu zuraara uu ahaa amiirka ayagu waxay yidhahdeen war inagu seen yeellaa salaadaha shanta ah waynu tukannaa garannay nimankan yuhuudeed nala jooga deriskaana maalin bay isu yimaadaano ilaahay baryaan oo ay tukadaan innaguna man maalin aan samaysanno aan tukanno oon ragcatayn tukanno oon iswaanino oon baahideenna bogsadeenna ogaannoon kulan amaan samaysanno ma yuhuud baynu ka liidannaa way ijtihaadeen maalinka maxay ka dhigteen jumcay ku begmeen waxay dhaheen berri yuhuud baa isu imanaysa beri dambana nasaaro aan ka hormarna dheheen inay ka hormaraan way xukunayd min allahi subxaana wa tacaala bilwaxyi nabiguna xogtaa u hay idan ijtihaadkoodu wuxuu ku beegmay naski shaarica ilahay baa markan ugu hanuuniyey ijtihaadan wa waxyan wa tanziilan labadaa macnaa meesha ku jira waxadaanaa camr بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون زمانا نحن الآخرون نحن الآخرون كوا دنبيان حق الزمان كي يحلق إماشاء الدنك إلا أمده قدام بيان في الترمذي وفي غيره وإنك صوم مري تضباط أمضات بان يعني لحدا يسرال أمض بان نقول الرئيس adduunka waagi la asaasay ilaa ummadda nebi maxamed laga soo saarayay baa naga horeysay baynu ku nahay marka naxnu اlaakhiruuna zamana wawujuudan fi اdunya adduunyada imashadeeda iyo abuurka la is-abuura dadka u dembeeyey baan nahay wanaxnu saabiquuna kuwa u horeeyaanu nahay ywma اlqiyaamati manzilة warutba alakhiruuna zamana zamaanan asaabiquuna manzilatan wa rutba annagoo gara dambaysyaa oo adduunyada u dambayna xagga mansiladii ajirkana ummadda annagaa la barkow ah aakhiruun saabiqun dambeeye xaggana hormaro ah wuu dambeeyaa waana ummadda waa u horaynaa maxaan ugu horaynaa afar calaamuu nabigu axaadiista ku sheegay fi اlxashri wاlxisaabi wاlqadaa'i wa dukhuuli اljanna afartaasaan ummadda kaga horaynaynaa waxaan kaga horaynaynaa intaaman la gaadhin hawlo kaleo in ajirkeennu ajirka ummadihii kale ka badan yahay oo wax yaroon la nimid ilaahay uu naga siinhayo fadli badan laga soo tago ummadda loogu soo horbixiyaan aakhara nahay qubuurta dadka ugu horreeya ka soo dareeraya ee la soo xashrin ee qabriga ka soo bixi ummadda maxamed isagoona aadamo kale madaxa soo taagin ee ummaddan la soo fasaxahaya oo soo nashrinaya la soo bacatinaya midda labaad ummadda loogu hor xisaabayo ee nin walba wixiisa la siin ninkii janno tegi ninkii meel kale waxoogu dhacahayaan kala baxa xisaabta annagaa ugu horayna fi lqadaa'i baynana kala xukunka ummadda is haysata ummadda loogu kala xukumaya gartooda la qaadi waa waa ummadda nm wa dukhuuli janna hawsha marka la dhammeeyo ummaddu jannada ugu horgaya ummadda nabi maxamed fi اlnashri wاlxisaabi wاlqadaa'i wa dukhuuli اljanna intaasba waa kaga horaynaa ummadaha kale nabigu wuxuu uhi calayh الsalaaة wasalaam bayda hase yeeshee bayda waa bimacnaa khayraa la yidhahdaa wasnan wa macnan bayda iyo khayra waa isku mid macno ahaan iyo wasn ahaanba alimaam الshaafici oo hadda asagu luqawi ana wuxuu yidhaahdaa bayda waa bimacnaa liajli wey ajli bay noqotaa khayrana waa noqotaa labada macnoba waa suuragal maxaynu u noqonay alaakhiruuna zamaanan الsaabiquuna manزilaة warutbata ywm اlqiyaama liأjli ana kula ummatin baad dhihi bayda liajli markaa ka dhigaysaa lianna bay la macno tahay lianna ama min ajli haddii kale bayda waxaad hayre hase yeeshee laakin oo kale kuu noqon macno aan u yar dhowdahay anna kula ummatin ummad kasta uutiyat ilkitaaba min qablina hortaannaha kitaab la siiyey furqaan baa u dambaysa towradii injili zuburi suxuf baa ka horreeyey wauutiinaahu kitaabkii baa nala siiyey min bacdihim bacd alumam ummado intay naga horreeyeen kutub la siiyey kadib baa annagu nala siiyey uma inta ayadoo jirto ninkii kaaga horreeyey hanuunka iyo kitaabta iyo aqoonta waxaa la rabaa inuu khayrka kaaga horreeyo ayadoo sidaa tahay bay khayrka nooga hormari waayeen wey jumcadaa khayr ah uma haada alyowm aladii katabahu allahu calayna kadib maalinka ilaahay uu hadaana allahu lahu ilahay baa nagu hanuuniyey annagoo u dembaynay oo kitaabkana looga horeeyo oo nalaga aqoon badnaa nalaga xoog badnaa ummaddu naga cimri dheerayd baan hadana maalinka u baraka badnaa aan u hormaro ilahay nagu hanuuniye fannaasu dadku aadamuhu lana annaga fiihi fi lyowmi tabacun waana raacsan yihiin annagayna daba joogaan annaga ka horrayna hormuud baan u nahay alyahuudu hadan yuhuud berri bay ciidaysaa ciidulsbuuc oo ah wاnasaara nasaaraduna kiristankuna bacda hadin sabti kadib weeye oo axadda ah hadiga ma aha jumco looma jeedo waltadur nafsu maa qadamat lihadin hadin waxaa loo jeedaa aakharo adigu ma nodo maalinka maalinka ku dhegan wuu noqon karaa maalin ka baxsanna waa noqon karaa saa darteed xadiidki juwayriya atasmina hadan ma aha sabti ma suubaysaa ma ah ninka ka fahmayna khalad buu ka fahmay lam yaqul axadu minha alqibla sheekh albaani jamaca ku khaldamay iska ilaaliya hadan waxaa la rabaa usbuucan inaad maalinka ka darto shardi ma aha maalinka inuu maalinku ku dheggan yahay atasumiina hadan hadday sunto axadda waa dhag hadday isniin ku dhufato waa dhagdhagiig weeye hadday talaala ku dhufatona waa nabadiyo caano arbaca hadday ku dhufatona oo ay jamcana soo soonto usbuucaasaa la rabaa maa inaad ka raaciso in la shardiyo ninka jumco sooma waxaa shardi ah inuu sabti ku dhejiyo waa qowlun shaadun qabiix isu ogaada waa shuduud aan axad bini aadana odhan qabla ahli casrina shuduudaadkood iska ilaaliyo xadaana ibn abi cumar alcadani xadana sufyaan bn cuyaynata can abi zinaad can lacraj can abi hurata radi allahu tacaala canhu wabnu aawuus cabdullah bnu aawuus wbnu طaawuus yaa odhanaya hadda waa sufyaan sufyaan can abi aabihi طaawus bni kaysana can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul اlah sal lay slam naxnu اlآakhiruuna zamana wwujuudan wnaxnu الsaabiquuna kuwa u horeeyaanu nahay ywma اlqiyaamati manزilaة warudbaة fi اlxisaabi wاlxashri wاlqadaءi wdukhuul اljanna ama fadaaئisha acmaashoo kale bimili kii oo kale uu sheegay bimili wuxuu ujeedaa xadiidkii acraj oo kaleu sheegay wey ila waxaa wey hadda daawus bnu kaysama meesha soo galay canabaro soo galay oo soo kordhiya hawshaas haddaad doonto wadaadkan ibn abi cumaraad yaa dhahaysa ila inta hore waa laga wada socday camr naaqid baa ku yaa horaan aynu soo marray oo sheekhu muslim ahaa وxadثna qتayبة بن سعيid وزهير بن xرب قال xdna جرير بن عبدالحميد الضبي عن الأعمى سليمان بن مهران عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم نحن الآkhiruuna الأولuun نحن الآakhiruun kuwa u dambeeyaanu nahay alawal xaggana horeeya annagaa u dambayna una horayna baa nabigu yidhi alayh salaat wasalaam naxnu alaakhiruuna kuwa u dambeeyana ummadaha nahay una horeeyaa nahay yowma alqiyaamati maalinka aakharo nabi allow seen ugu horaynaa uguna dambaynaa nabigaa kuu sheeg wanaxnu walu man yadkhulu janna axadka u horreeya janno gala annaga weeye haddaan muslimiin nahay bayda hase yeeshee ama liأjli annahum uutuu lkitaaba min qablina waa inuu soo sheegay inta aanu kaga horayn ummadaha kaleo dhanba waan soo tilmaannay uutu lkitaaba kitaab baa la siiyey jinsu lkitaab baa loo jeedaa kitaab mucayana ma aha kitaab walbo rabbi uu soo dejiyey oo nabi lagu soo dejiyey ama suxuf ha noqdo ama kitaab dhammaystiran ha noqdo ama mawaacid iyo qasas ha noqdo iyo tadkiiraad iyo ha noqdo axkaam iyo min qabl wutiinaahu kitaabkaana la siiyey min bacdihim gadaashood fakhtalafuu waa ismaan dhaafeen fakhtalafuu waa ceeb weeye adoo cilmiga ku horreeyey oo kutubka ku horreeyey haddana inaad xaqi ku habsan weydoo garamarto waa ceeb fakhtalafuu ikhtilaafkaas culammadu dhowr qaab bay u sheegeen adilayna u keensadeen axaadii waxay tilmaamayaan khaarija saxiixayn ah waxay tilmaamayaan in la yidhi reer banu israa'iil maalinka jumcada ah ciidul usbuuc ka dhigta oo tukado ilaahay barya muran bay keeneen waxay dhaheen maya nabi muusow ee eh, maalinkii aan waxba la abuurin oo yowmu sabti ah nooga dhig ciidda wadi maxaa bal u fiirsadaad waxay dhaheen yowm aljumca waa maalin ilaahay howlo badan qabtay oo makhluuqaad la abuuray maalin shaqo weyn naga dah oo maxaa rabtaan yowm sabti oo ayagu bidcadoodii warkooda xunka ay dhaheen ilaahay maalinkaa wuu nastay intuu daalay gaalnimadooda ay la yimaadeen qur-aankuna ka jawaabay walaqad khalaqna الsamaawaati wاlأrضa wma bayna fii sittati أyaamin wmaa masana min luguub warkaasay la yimaadeen markay ay mucaaradnimadaa keeneen oo nabiga ku warceliyeen oo maalinkii ilaahay u bardhabeen u dooray diideen baa nabi muuseo faraha ka qaaday sabtidii ku ordayan fooda ka geli waa meel baa loo wataay malagood baa muslimiinta loo dhaafinhaya fakhtalafuu axaadiid macnahaasay tilmaamaysaa axaadiid waxay tilmaamaysaa in la yidhi iyo aaaar fara badan usbuuca maalin ka doorta aad isu timaadaan ood ilaahay caabudaan ood xustaan oo idinkuna ad oo yowmu ijtimaacin ah way ku ijtihadeen soddodeed beri waxay kaga habsadeen sabti bay kaga habsadeen meesha muslimiintu ilaahay u macayimay oo maalinka jumca ay ku habsadeen kuwuu ijtihaaday fi lmadiina qabla alhijrana ay ku habsadeen aljumuca fahadaana allahu ilaahay baa nagu hanuuniya lima اkhtalafuu fiihi waxay isku maandhaafeenoo min alxaqi oo xaqa xaggiisa waa maxay waa jumcada in yowmu laga dhigto wa baraka nabig wuxuu uhi fahada ymhum ladi ikhtalafuu fiih fahada ywmhum اladii ikhtalafuu waa kay isku maandhaafeen ee markii ilaahay yeela yidhi ay nabi muuse ku soo warceliyeen ama markii la yidhi idinku maalin doorta intay ismaandhaafeen ay sabti ku habsadeen jamcaan ay gara mareen fahadaa kan aan joogno jumcada ah ywmhum اladii ikhtalafuu waa isku maandhaafeen hadaana allahu lahu rabbi baa nugu hanuuniyey qaala suban wuxuu hi ywm اljumca wey falyowmu lana maalinka jumcada anagu noo ahaaday waqadan lilyahuud wabacda hadin beri kadibna oo beri dambaa ama saa dambaana linasaara idan laftooda waa fadli wey ummadihii kaa horeeyey ee kaa badnaa ee kaa cimri dheeraa ee kaa kitaab horeeyey arrinkay ku habsan waayeen ee hagaagi rabbi inuu kugu hagaajiyo waa fadli iyo khayr وxadaثna mxamed بن raafic qaala xadana cabdالرaزاq أhbarna macmar can hamaam بn munabih أkhii wahb munabih wahm munabih baa caan ah oo saaxibu qasas buu ahaa watawaariikh wasiyar wa akhbaari ahli اlkitaab looga dambeeyo wey ama wadaadka hamaam asagu waa muxadi muxadi wey kala duwan yihiin dhinac waa saaxibu qisas weeye oo waa wahabka oo weliba ahlu kitaabka cilmigooda howlahoodu isagaa looga waaguna yuhuudi bu ahaan jiray faaslama ayb marka saasoo loogu tacriifinaya akhii wahb munabih waa wahb munabih bnu kamil aلsancaani اlyamani qaala wahb wuxuu yidhi cafwan qaala hamaam hamaam wuxuu yidhi hada ma xadaثna abu hurayra xadiidkaani wa axaadiiثu noo tabiya abu hurayra nooga tabiya can muxamadin rasuuli الlah muxamedkii rasuulka ilahi sal ه alay slam qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuul s sm naxnu aakhiruuna kuwa u dambeeya aanu nahay ummadaha ka dambeeye garadambayska asaabiquuna horyaalka aanu nahay ywma alqiyaamati maalinka aakharo bayda anahum hase yeeshe ayagu uutuu lkitaaba min qablina la siiyey wa uutiinaahu min bacdi gadaashoodna anagu waana la siiye hortaanaba kitaabka la siiyo cilmiga la siiye wa hada ywmhum ladii furida calayh furida calayhim lagu farday ijtihaadan aw nasan waa maalinkii lagu waajib calayhim dushooda inay isu yimaadaanoo ilaahay weyneeyaan oo tukadaan fakhtalafuu waa isku maandhaafay ama nabigay ku warceliyeen ama ayagiibaa ijtihaadkii dadaalkii isku maandhaafay fahadaana allahu lahu rabbi baa nagu na tusay fahum lana fiihi tabacun annagayna daba joogaan ciid ahaan iyo usbuucaanba annagayna daba joogaan falyahuudu hadan wاnasara bacda hadin waxadaana abu kurayb maxamed bn cala wwasil bn cabdillah cala alasadi qaala xadaana ibnu fudayl maxamed bn fudayl ibnu khaswan adabbi can abi malik alashjaci wasmuhu sacd bnu taariq alashjaci can abi xaazim alashjaci salmaan ninkii la odhan jiray weeye can abi hurayra radi allahu tacaala canhu wacan rabciy bni xiraash wacan rabci bni xiraash wuxuu ku cadfan yahay abi xaazim abi maalik alashjaci baa laba sheekh meesha ku leh maalik alashjaci baa laba sheeku can abi xaasimin can abi hurayra iyo can ribciy bni xiraashin can xudayfa ayb marka wa can ribciyin waa macطuufun calى abi xaasimin can xudayf bn miyamar radi allahu tacala canhu alcabsi qaala waxay dheen labadaa wadaad oo waa iyo abu hurayra qaala rasul lla sal ly slam adal allahu rabbi can iljumcati jumcada uu ka dhumiye inay ku beegmaan ama ay xurmeeyaan ama ay ilaahay weyneeyaan man kaana qablana dadkii naga horreeyey oo reer banu iyo ummadii ka horreeyaba ah fa kaana lilyahuudi yuhuud waxaa u ahaaday oo qori ogu dhacay yowmu sabti maalinka sabtida ah wa kaana lilnasaara nasaarana waxayay ku dhaceen yowma alaxad maalinka axada yowm alaxad cafwan fa jaaa allahu bina ilaahay baa nala yimid oo na fahadana allahu rabbi wuxuu nagu hanuun liyowmi ay ila ywm اljumca fajacala اljumcata fajacala اljumcata buu rabbi yeelay iyo wالsabta wاlaxada acyaadan liahli اlkitaab wey liahli اlmilal ilaahay subxaanaه wa tacaala jumcadii iyo sabtidii iyo axadiibuu dadka ahlu kitaabka iyo muslimiintaba oga dhigay ciido wey fajacala jumcata lana wsabta lilyahuud walaxada linasaara ay ka dhigantay wakadalika hum ayagu tabacun lana ywma alqiyaama say adduunka noo daba joogaan jumca annagu aan tukanaynoo ciidaynaa yuhuud baa sabti ayadna isku imanoo madaxa lulin sideedii ayb madaxlulkan iyo alaabtan lagama hadlay hadda howl horaa laga hadlay oo fiicnayd baa laga hadlaya axaadna nasaara haddana axad imanaysa siday noo daba joogaan markan cidna u ciidhayaan baan aakharana uga horrayn nabigu calayh isalaatu wasalaam wakadalika hum ay kamaa hum tabacun lana fi dunya tabacun lana yowma alqiyaama maalinka yaamana weyne daba joogaan dabadhoon bay noo noqonayaan naxnu اlaakhiruuna min ahli اdunya ahlu adduunyada kuwa u dambeeyan nahay xagga abuuridda iyo imaashaha dunida wاlأwaluuna xagga fadliga iyo khayraadka kuwa u horeeyana ywma اlqiyaama almaqdiyu lahum loo xukumi doono la kala saari doono qabla اlkhalaa'iqi unku intiisa kale ka hor wa fii riwaayati waasil xadiidka waasil waxaa ku jir bdl n ku jira xadidka abu kurayb almaqdiyu baynahum almaqdiyu lahum taas meesheeda almaqdiyu baynahum baa ku jirta wadaadka ribci ibnu xiraash waa inagii wadaadka habedhow soo maraynay ribci ibnu xiraash ibnu jaxsh ibnu camr alkhatafaani waa taabici min kibaar الtaabiciin habeenawood markaan ka sheekayaan filaya qisadiisii waxaa la sheegay inuu ahaa axad lam yakdib qatu nimaan weligii been sheegin nin aad u run badan buu ahaa min kibaar الtaabiciin sayidina cumar wax ka wariya xudayfa wax ka wariya jamaaca min الصaxaaba wax ka wariya laba ninoo kaloo aad u khayr badan bay walaahayeen nina rabiic baa loodhan jira nina mascuud saddex wiil wada dhasho wada akhyaaray ahaay oo nimba nin kale ka daran yahay ribciyi baa ka walaalkay rabiic baa noogu cibaado badnaa buu noogu soom badnaa noogu quraan aan akhris badnaa noogu salaad badnaa qiso cajiiba isagu leeyahay aniga walaalkay mascuudoo la joogno tii alla ku timidoo naf baxay buu idhi markaasaan kafan u doonnay kafankoo lagu maqan yahay yiduu soo fadhiistay yuu yidhi buui assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan isku naxnay buui wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu markaasuu yidhi kafanka ii dejiya salaadana durbe igu tukada nabigaa isugaya calayh isalaatu wasalaam abalqaasim baa isugaya markaasuu haddana seexday buu idhi maca asalaama ummuna caaisha loo sheegay xadiis dacfi ku jiro markaas hooyadan waxay tidhi waadna loo sheegay ummadda nabi maxamed axad ka ah inuu bacda mowtii intuu noolaado weliba ummadda la hadli doono ninka waa rabiic rabiic ibnu xiraash waa rabciyi walaalkii amaa mascuud asna qise khataruu leeya oo muhiim jiddan ka akhriya tarjamadiisa amaa rabiic ibnu xiraash kaana asdaq annaasi lam yakdib qatu weligii ma been sheegin waa inagii soo maray laba wiiloo dhalay iyo xajaaj ibnu yuusuf athaqafi alfaajir aaalim yo wuxuu ku daray ciidan baxay oo gaala ku duulay hadduu ciidan xajaaj kugu darood khilaafta wax yarna dhiiggaad wuu bannaysanaya safarkii baa fogaaday wiilashii waa intaa iska soo guriga noqdeen ee guriga aabbihiiska yimaad aabbood ka yimaadeen kuwa rufyaannaha ayaa wadaadkan ribci ibni xiraash u kacsanaabaa ku jaaday dowladda xale xajaajow ribci ibnu xiraash labada wiilow dhaleed ciidanka ku dartay duula tidhi markay cabbaar maqnaayeen soo guryo noqdo guriga aabbood bay iska joogaan waxaana la sheegay inuu weligii been sheegin bal maanta tijaabi bay dhaheen ribci ibnu xiraash baa loo yeedhay xajaaj oo seebta la kala baxay kaalay seebta waan ficlan labada wiil dhasha awe humaa fi lbeyti wallahu lmustacaan buu innaga soo marray gurigaan kaga soo tegey oy joogeen ilaahay baana awood loon kaalmaysanaynaa buuri wa waa isbedelay wuu xanuunsaday fakhadaca lisidqihi maca kibari sinnihi fara'aa shaykhan munxaniya oday waayeela oo saa u soo gatay oo tin cad mooyeen tin midow aan lahayn oon xaggana labadii wiiloo ku curtay aan dan ka lahayn haddii maanta la gowraco iyo haddii la daayo oo intuu been sheegi lahaa iska ilaaliya buu la yaabay gaadid buu siiye aras buu keen araskan horta bal guriga ugu noqo dharna wuu siiyey khayr allah ku wiilashana waa cafis buu orod wiilashana waan cafiyey intaad soo lugaysaan raalli ahow faras shaaximan dhar aradbax dowladeed ma aha kii suuq laga soo gadahaya alaab alaabtii saraakiisha lagu aradbixinaya ku aradbixiyey aras buu saaray wiilashana waa cafis buu culamadu waxay leeyiin wuxuu la yaabay waayeel xilligaa markuu marhayo carruurtu ku nafbaxa caliyadaa ka daadata isagoo lixinjiroo gurguuran baad arko ilma yar la gurguuranhaya lixinjiri maxaa la yidhi iyo lax jeclo ya hageedaade adugu waxaad rabtaa inaad madoogaasho kuu diro soo ma wax kale ma rabtid ay odaygu carruurtu waa wara dhalay danba kama lahaba waxay dhaheen soomaalidu haddaad rabto hooyada ducadeeda garadambayskaa yaa loo ilaaliyaa garadambayskeeda haddaad aabbaha ducadiisa rabta miiradaa loo ilaaliyaa saama la socotaa aabbaha had rabta inaad ka ducaysato islaanta minyarada hebl waay tii undhe hebl waxay tidhi imbesada wax ogu tur iyada arad bixi caawa markay timaado hebel baa sidaa yeelay ha tidhaado aduu ku ducaynaya wax kaloo uu raba ma jiraan oday ducadii haddaad rabto islaanta minyarada u ogow xaqiiqa jirta wey hooye ma rabta inay kuu ducayso ee garadambayskeeda weliba hadduu gabadhiha usii daran marka saa iska ogaad ninkaas waanu soo qisidiisa waan soo maray saxaabigaas ninka taabiciga عدنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق وننك أخصه مريسين أبو مالك الأشجعي حدثني ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى يوم إلى الجمعة جمعة نلقها نيادان مسلمين وأضل الله ربه كدمي وكإن الضبع ما كإن الصابي عنها عن الجمعة من كان قبلنا ذلك نقوه الرية فذكر يحيى يحيى بن سقري وحو الشيغي بمعنى حديث ابن فضيل بو الشيغي وها محمد hidaaye iyo hanuun allah gacanta ku haya allihii lahaa laga baryo dhumidana asbaab ku timaadaa qadari qadana waa ku dhacda wallahu subxana wa taala aclam